alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii cumdat laxkaam ayaynu ku soo jirray waxaynu markaa gelaynaa kitaabkii ku saabsanaa xajka ku saabsanaa ee ka mida cumdat laxkaam xajku asal ahaan waa qasdi sharcanna waxaa la yidhaahdaa qasadka maka iyo mashaacirta loo qasdo oo loogu qasdiyo si manaasigta loo guto loogu qasdo ayaa waxaa la yidhaahdaa xaj ayaa la yidhaahdaa xajkuna waa waajib wujuubkiisa waxaa laga qaadanaya qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca muslimiinta qur'aanka waxaa uga daliila walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin sunnada nebigana sala allahu aleyh wasalam axaadiis badan baa u daliila ina allaha kataba calaykum alxaja faxujuu nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku faral yeelay xajka ee xajiya waa amar muslimiintuna waa ku ijmaacsan yihiin xajku inuu waajib yahay oo ciddii kari karaysa uu ku waajib yahay waa laysla ogol yahay waa biijmaaci almuslimiin qaaiba xajku haddaba hal mar quruu waajibaa marar badan ma waajibo xadiis baana ku soo arooray nebigu sheegayo sala allahu aleyh wasalam alxaju mara fama zaada fahuwa tatawuc xajku waa hal mar wixii ka soo hadhay markaa waa sunne markaasaa waajiba xadiiskana imaam axmed wakhayruhu ayaa soo wariyey laakiin asalka xadiisku wuxuu ku sugan yahay saxiixa oo nin baa ku yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam a fii kulli caamin yaa rasuula allah markuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ilaahay xajka inuu faral yeelay ayaa nin wuxuu yidhi ma sannad kastaba inaanu xajinnu ilaahay nagu faral yeelay markaasaa nebigu ka aamusa mar labaad buu su'aashii ku celiyey waa ka aamusay nebigu sala allahu aleyh wasalam mar saddexaad buu ku celiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam low qultu nacam la wajabat haddaan nacam odhan lahaa waa waajibi lahaa mana idin kari karteen ee ka taga waxaan idinka tegay oo aanan idiin sheegin hay su'aalina ka taga oo iska daaya marka xadiiskaana waxaa laga qaadanayaa xajku hal mar keliya ayuu waajibaa baab lmawaaqiit wuxuu u baab yahay mawaaqiidda waxaa loo jeedaa xajka amaakinta laga soo xajinayo oo laga soo xidhanayo xajkii oo laga soo ixraamanayo mawaaqiidda culammadu waxay yidhahdeen waxay u qaybsamaan mawaaqiit zamaaniya iyo mawaaqiit makaaniya oo waxaa jirta mawaaqiit zamaani ah oo xagga wakhtiga ah iyo qaar makaani ah mawaaqiidda zamaaniga waxaa loo jeedaa bilaha xajka bilaa xajka ayaa loo jeedaa alxaju ashhurun macluumaat xajku yacni mawaaqiidda xajku waa bila la yaqaan bilahaasna waxaa looga jeedaa waa shahru shawaal iyo shahru dilqicda ama dilqacda iyo tobanka habeen ee ugu horreeya dilxija ugu horreeya siday jumhuurku yidhahdaan saas weeye qaarna sagaal iyo tobanka habeen ee dilxija uga horreeya culammada qaarna bishoo dhan bay isku wada daraan maadaama acmaasha qaarkood bisha wakhti ka mida lala iman karo culamada qaarna waxay ka eegeen xidhashada oo waxay leeyihiin xidhashada xaj la xidhanayo tobanka habeen ee ugu horreeya dilxija uga horreeya hadday tagaan xaj lama xidhan karo xilligii la ixraamanayey xajka waa baxay ilaa habeenka tobnaadna waa la xidhan karaa ay maalintii carafada ahayd oo waxaa dhici karta ruuxu isagoo maalintii aan xidhan haddana habeenkii tobnaad ee maalinteeda ay carafo ahayd hadduu habeenkaa dhexdiisa intuu xidho carafo galo oo ka yimaado ka soo baxo dee xajkii waa guntamaya xajkii waa u guntamaya carafana wakhtigeedu wuxuu ku tegayaa waagu inuu dillaaco habeenka tobnaad inta waagu aanu dilaacin habeenkaa tobnaad carafo wakhtigeedu waa joogaa oo maalinta iyo habeenka ka dambeeyaba waa la istaagi karaa inkastoo jumhuurku ay yidhaahdaan maalinta gelinka dambe iyo habeenkii ka dambeeya weeye jumhuurku waxay yidhaahdaan wakhtiga carafo wuxuu bilaabmaa duhurka maalinta sagaalaad wakhtu duhuri wixii ka horeeyaa carafo wakhtigeedii ma aha haddaad istaagto wakhtigaasoo ka baxdana xukun ma leh jumhuurku saasay mareen laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin gelin hor iyo gelin dambaba maalintii sagaalaad wuquufku waa asaxayaa ruknigii waa sugnaanaya kuma gaarho keliya maalinta sagaalaad gelinka dambe iyo habeenka ka dambeeyo keliya kuma gaaraha waxayna u deliisheen xadiiskii curwatu bnu mudaris man shahida macanaa salaatana haadihi waqad waqafa qablaha bicarafa laylan aw nahaaran faqad tama xajuhu waqadaa tafasah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man shahida macanaa salaatana haadii salaadan subax kii nagala soo qayb gala sababtiisu wuxuu ahaa nin baa nebiga u yimi sala allahu aleyh wasalam oo salaaddii subax kula tukaday musdelifa ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka imi yaa rasuula allah min jabali tayi qabiilka tayi la yidhahdo buurtay degganaayeen baan ka imi akraltu daabbatii wa atcabtu nafsii daabbadaydana waa daaliyey rakuubkaan saarnaa waan daaliye naftaydana waan daaliyo waan dhiba meel kastoo taagan iyo meel kastoo godanba waan istaagay wax xajo maleeya markaasaa nebigu ku uhi sala allahu alayh wasalam ka salaadayada tan ah waa salaadan subaxa nagala soo qayb gala isaga oo horteed carafa istaagay goor habeen ah ama goor maalin ah xajkiisii waa dhammaystirmay nusugiisiina waa gutay waxay ka daliishanayaan daa'ifa min ahli cilm leylan aw nahaaran oo nebigu ma kala farqin bay yidhaahdeen maalintaasi inay gelin hore tahay iyo inay gelin dambe tahay waqad waqafa qablaha bicarafata leylan aw nahaaran maalinta sagaalaad oo dhan gelin hore iyo gelin dambaba culammada qaar baa ka daliishaday in wuquufkii rukniga ahaa ku xasilayo oo ku sugnaanayo waajibnimadu iyadu waa shay ka ziyaado ah rukniga oo ah qayb markaa habeenkii ka midana inuu ku sugnaado marka waqad waqafa qablaha bicarafata leylan aw nahaaran dee hadduu istaagay waa berigan ka hor qabla fajri saadiq hadduu carafo istaagay oo habeennimo istaagay waxay soo gudagelaysaa leylan ayay soo gudagelaysaa marka mawaaqiit zamaaniya ayaa jira bilaha xajka bilo aan ahayn oo xaj la xidhan karaa ma jiro sida xadiiska saxaabada qaar laga soo wariyeyba uu sheegaayo sunnada xajku inay tahay bilahaas min sunnati alxaji anlaa yuxrama bilxaji ila fii ashhuri lxaj cabdullahi bnu cabaas baa odhanaya sunnaha xajka waxaa ka mida inaan xaj la xidhan bila xaj gudahood mooyaane bimacnaa mashruuc ma aha wakhti kale in la xidhaa mawaaqiiddii waxaa jira mawaaqiid makaaniya waa amaakinta laga soo ixraamanayo bal axaadiista soo socota arrinkaa inoo sheegaysa عن cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waqata liahli madiinati da lxulayfa rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu u wakhtiyeeyey oo u xadiday reer madiina dalxulayfa dalxulayfa ayuu u xadiday oo miiqaat uga dhigay waliahli shaami reer shaamna wuxuu u xadiday oo u gooyey inay ka ixraamtaan aljuxfa meesha juxfa waliahli najdin reer najdina wuxuu nebigu u xadiday oo u gooyey qarna almanaasil meesha la yidhaha qarna almanaasil la yidhaahdo waliahli اlyamani reer yamanna wuxuu u xadiday oo u gooyey yalamlam meesha la yidhaaha yalamlam wa qaala hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihin nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam hunna lahunna mawaaqiiddaasi amaakintaasi lahunna yagay u sugnaadeen dadka aynu sheegnay ee meelaha kala deggan waliman ataa calayhinna iyo ciddii meelahaas markaa yimaadda oo soo mara oo min hayri ahlihinna ehelkii meelahaas ka soo ixraaman jiray aan ahayn ee meelo kale ka yimi hadday soo maraan miiqaadka way ka ixraaman karaan walow ehelkii miiqaadka ayaynay ahaanba miman araada oo ahaaday ciddii doontay alxaja xaj doontay ahaatay waalcumrata iyo cumro doontay ka mida odhan mayse waman kaana duuna daalik kii ahaaday meelaha meel ka sokaysa ciddii ku sugnayd oo amaakintaan ku sugnaynee meesha la soo sheegay meel ka sokaysa ciddii ku sugnaa fa min xaysu ansha'a wuxuu ka exraamanayaa meeshuu ka soo bilaabay ya ayuu ka exraamanaya xataa ahlu makkata min makka iska wax kale ilaa reer makka yuxrimuuna min makka yuxrimuuna qadaran ay ka soo exraamanayaan maka ay ka soo exraamanayaan hadday mawaaqiiddii ka sokeeyaan qolo weliba halkaa ay deggantee joogtay ka soo exraamanaysaa ka soo xidhanaysa ee miiqaadkii dib ugu noqon la odhan maayo iyaga waxaa u miiqaata halkay deggan yihiin hadday mawaaqiiddii ka sokeeyaan hadday laakiin ka shisheeyaan miiqaadka waa inayna soo dhaafin iyagaan ixraamnayn xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba ay soo wariyeen balka labaadna aan ku darno can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam yuhillu ahlu lmadiinati min dilxulayfa waxay ka soo ixraamanayaan reer madiina min dilxulayfa dilxulayfa meesha la yidhaahdo wa ahlu shaami reer shaamna waxay ka soo ixraamanayaan min aljuxfa halka juxfa la yidhaahdo wa ahlu najdin reer najdina eh, waxay ka soo ixraamanayaan min qarnin wa qarnin manaasil qaala wabalaganii ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalam qaal waxay soo gaadhay buu yidhi isagu nebiga kama maqlin qadarkan dambe ibnu cumar baa wuxuu odhanayaa waxay soo gaadhay in rasuulku wayuhillu ahlu lyamani min yalamlam waxay ka soo ixraamanayaan reer yamanna yalamlam bay ka soo ixraamanayaan saasaa isoo gaadhay buuri xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa labaduba ay soo wariyeen marka waxaa la yeelay miiqaaddo kala duwan baa la yeelay miiqaaddadaa la yeelay waa shan miiqaad afar baase inoo qoran afarta inoo qorani waxay tahay reer madiina iyo wixii la nawaaxi ah oo madiine iyo agagaarkeeda iyo waxa madiine ka shisheeye ku sii beegan oo dhan waxay ka ixraamanayaan u miiqaata dalxulayfa dalxulayfana waa madiina duleedkeeda hadda dhismaha madiina waaba soo gaadhay waa duleedka madiine waxay ku caan ahaan jirtoo la odhan jiray abyaaru cali abyaar cali baa la odhan jiray qiso aan sugnayn bayna ku dhisantay magacaas oo waxay yidhaahdeen cali baa jin kula dagaalamay meeshana ceelaalbay ahayd abyaar waa jamcu bi'rin marka cali baa halkaa kula dagaalamay yidhaahdeen jiman wax suganna maaha warkaas jinna ma awoodi karo inuu cali la dagaalamo dadka ahluliimaanka ee taqwada badan jimanku waa ka baqayaan waana ka cararayaan marka madiina duleedkeeday ku taallaa abyaar cali bay caan ku tahay dalxulayfana waa la yidhahdaa axaadiistana waa ku aragnay waa miiqaadka ugu fogo waa cashru maraaxil maka wuxuu u jiraa dee afar boqoloo kilomitir reer shaam shaam waxaa la yidhaha dhul ballaadhan oo suuriya iyo lubnaan iyo urdun iyo filastiin ilaa laga soo gaadhayo xagganna laga soo gaadhayo tabuuk oo sacuudiga ka tirsan dhammaan waxaa la yidhaha ardu shaam baa la yidhahdaa dhulkaa shaam miiqaadkiisu wuxuu noqonayaa juxfuu noqonayaa meesha juxfa la yidhaahdo ayuu noqonaya juxfana waxay ahaan jirtay tuulo yar oo qadiimo horraysay bay ahayd laakiin waagii dambe daad baa qaatay waa laga guuray meel u dhow oo raabiq la yidhahdo hadda laga ixraamtaa raabiq bay hadda caan ku tahay meesha u dhow ee laga ixraamtee la degan yahay waxay u jirtaa maka saddex marxalay u jirtaa alaau maraaxil reer najdi iyaguna waxay ka ixraamanayaan najdi waa dhulka sarreeyaa loo isticmaalaa dhulku hadduu dheer yaho sarreeyaba najdi baa la yidhaahdaa makaan mucayana oo najdi la gaari ma jiro laakiin curfiga waxaa dhici karta meel inay ku caanbaxdo marka dhulka oogada ahee sarreeya iyaguna waxay ka exraamanayaan qarna almanaasil hadda waxaa loo yaqaanaa meesha laga exraamto assayl alkabiir reer yaman iyo wixii ka dambeeya iyaguna waxay ka exraamanayaan yalamlam innagu waxaynu markaa hoos imanaynaa miiqaadka yalamlam bay hoos imanaynaa oo maadaama yaman inaga xigto xaggii xaramka meeshay reer yaman ka exraamanayaan oo yalamlam ah xuduudda yamanna ah halkaas inaynu ka exraamanno weeye agga halkaa aynu ka exraamanno weeye ciraaq waxay ka ixraamanayaan daatu cirqin miiqaadada qolo waliba meel baa loo xadiday ha yeeshee haddii qolyihii markaa meel miiqaadkoodu ahaa meel kale ay soo maraan waa ka ixraaman karaan hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna xadiiskaa u daliila saas aawadee haddii maka toos aynaan ugu socon aynu doonayno madiine inaynu ku horrayno oo marka dambe maka aynu nimaadno waxba sii ixraaman mayno madiinaynu tegaynaa reer madiinaynu dalxulayfe kala exraamanaynaa waxaynu soo gelaynaa hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna meeshii mar haddaynu miiqaad kale soo marray ku faaxsan waa inoogu dhantay laakiin iyadoo ruuxu miiqaad kalena aanu tegaynin miiqaadkiisii inuu dhaafo ixraam la'aan xaj ama cumrana doonayay mid u bannaan maaha saas aawadee qalad waxa ahaa dadka jiddo ka degaya ee toos maka u qabanaya ee aan miiqaad kale maraynin ixraam la'aanna kaga degaya jidda waa qalad waxayna noqonaysaa inay waajib ka tageen waajibkaasi waa maxay alixraamu min almiiqaat waa in laga ixraamto miiqaadka mawdica loo xadiday waa in laga ixraamtaa haddaad ixraam la'aan ku dhaafto waajib baad ka tagtay waajib haddaad ka tagtayna dhiig baa kugu waajibaya waxaad kaga baxsan kartaa inaad dib miiqaad ugu noqoto kaagii ha ahaado ama ku kale ha ahaado aya miiqaat oo aad tagto aad ka soo ixraamato waxa weeye waajibku waa kaa dhacay khalaas miiqaat maad tegin miiqaadkiina waxaad dhaaftay meeshii layidhi ha laga ixraamtana adigaan muxrim ahayn baad dhaaftay waxaanaad u socotay xaj ama cumro waxay noqonaysaa waajib baa kugu maqan ood ka tagtay mar haddaad waajib ka tagtay dhiig baa kugu waajibaya hadda dhiiggaasi dhiiggii tamatuca maaha waa damu jubraan waa dhiig kabis ah nuqsaanta xajkaagii ku dhacday ama cumradaadii baa dhiiggani kabaya waa kabis saas weeye haddaanu xaj ama cumro doonayn ruuxu ow maka dan kale u leeyahay ixraam la'aan ma ku geli karaa fuqahada qaar baa waxay yidhaahdeen maya maka haddii la gelayaba waa in ixraam ilaaba ilaa lagu galaa si kale ma dhaqnaa bacdi baa sidaa yidhi laakiin qowlkaasi qawi maaha qowlkaas waa daciif waxaa u daliila miman araada alxaja waalcumrata nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam lama odhan shakhsi kasta wuxuu miiqaat u yahay ciddii xaj ama cumro doonaysa haddaanu xaj ama cumro u socon ee qarad kale u socdo oo dan kale maka u gelaayo xaalka inuu miiqaadkan ka ixraamtaa miday waajib ku tahay maaha liannahu ma araada alxaja waalcumra xaj ama cumra wakhtigan ma doonayo ee dan kalu hadda u socdaa ka warran ruux baa markii hore dan kale ayuu u tegey dantaa kale u socday xaj ama cumro ma doonayn ixraam la'aan buu kaga degey jidda intaanu maka gelin ama markuu maka galay dabadeed ama jiddaba markuu ka degey baa waxa ku dhashay inuu cumraysto maadaa yafcal muxuu samaynaya miiqaat miyuu tegayaa ka soo exraamanayaa mise halkiisuu ka exraamanaya halkiisuu ka exraamanaya yacnii miiqaat waxba tegi maayo mar haddii aanu u socon markii hore xaj ama cumro sidiina uu ku dhaafay miiqaadka dib ay kaga dhalatay jiddo isagoo jooga ayay ku dhalatay inuu cumraysto wuxuu soo gudagelayaa waman kaana duuna daalika fa min xaysu ansha'a oo wakhtigan wuxuu noqday qaradku meeshan u yimi markuu miiqaadka ka soo tallaabayeyna ma ahayn minman araada alxaja waalcumra ciddii xaj ama cumro doonaysa kama mid ahayn markay ku dhalatay meeshuu joogay meeshaasuu ka exraamanayaan waa haddii maka aanu gelin hadduu maka galay kadib waxaa ku dhashay inuu markaa cumraysto madaa yafcal waa baxayaa wuxuu u baxayaa xaramku ka baxayaa geestuu doonaba ha uga baxo xaramka intuu ka baxo ayuu xilliga ka soo exraamanaya masjidka hadda loo yaqaano masjidu caa'isha ee tanciim ku yaalla hadduu tago waa ka soo cumraysan karaa sida caaishaba ay masjidka mawdiciisa agagaarka ay uga soo cimraysatay xilliga xaramka ka baxsan intuu ka soo xidho cumradii ayuu sidaa ku cumraysanaya ama xajka maka gudaheeda hadduu ku sugan yahay meeshaa lafteeduu ka xajinaya oo ku ixraamanaya guriga uu deggan yahay marka xajkiiyo waxaa la kala farqinaya cumrada cumrada hadduu maka gudaheeda ku sugan yahay xilliguu u baxaya xalaasha xaramkuu ka baxaya markaasuu halkaa ka soo xidhanaya xajka laakiin xilliga ma u baxayaa maya xajka wuxuu ka xidhanaya mawdica uu degan yahu ka xidhanaya waman kaana duuna dalika famin xaysu ansha'a xata ahlu makkata min makka xukunkii reer maka ku yeelanaya mawdica laftiisuu ka xidhanaya guriguu degan yahu ka xidhanaya axaadiistan waxaa laga qaadanaya laga deliishanayaa xajku inuu leeyahay mawaaqiit makaani ah waxaa kaloo laga qaadanaya ruuxii xaj ama cumro doonaya mawaaqiidda ixraam la'aan inaan ku dhaafayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii miiqaat leh qolo kale miiqaadkood hadduu soo maro inuu ka xidhan karo waxaa kaloo laga qaadanayaa xaj ama cumre haddaanu doonayn miiqaadkii waa dhaafi karaa ixraam la'aan waxaa kaloo laga qaadanaya xuduudda sharciga ah in la ilaaliyo ayaa laga qaadanaya oo qolo walba meel baa loo xadiday mawaaqiiddaynuga jeednaa xuduudda ee cuquubaadkii makhsuuska ahaa ee dunuubta gaarkaa u sugnaaday ugama jeedno waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda ka sokaysa mawaaqiidda meesha ay deggan yihiin bay ka xidhanayaan xajkii oo ka exraamanayaan miiqaat inay qabtaan ma saarna meeshaasi ha dhowaato ama ha dheeraato xilliga ha ahaato ama xaramka ha ahaato ilaa reer maka maka ay ka xidhanayaan xajkii laakiin waxaynu baraarujinnay cidda maka joogta hadday doonto inay cumraysato waa inay xalaasha u baxdaa xilliga oo xaramka ka baxdaa halkaana ka soo xidhataa waxa laga qaadanaya shareecadu sahlanaanshahay sahlan tahay ayaa laga qaadanaya xadiidkan kale yuhillu ahlu lmadiinati min dilxulayfa ihlaalku waa maxay waa rafcu sawt ixraamkii macno ka ziyaadaa bay sheegaysaa riwaayadani waxay sheegaysaa in lala qaylinayo talbiyada marka inay mashruuc tahay codka sare in loo qaado marka la labaygsanayo baa laga qaadanaya haddii xaj keliya la xidhanayo waxaa la odhanayaa labayk allaahumma bixajin ama labayka xajatan ama labayk allaahumma bixajin xidhashadii taasay noqonaysa haddii cimro keliya la xidhanayo waxaa la odhanayaa labayk allaahumma bicumrah ama labayka cumrah taasaa sahlan labayka cumrah khalaas haddaad niyeyso intaanad tidhaahdo waa ku xidhanta wixii ka dambeeya talbiyadaad ku celcelinaysa haddamaaragta labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak waa lala qaylinaya waana lagu celcelinayaa aad baa loogu celcelinaya hoosna inaan loo odhan ayaa sunno ee lala qayliyo axaadiista waxaa ku soo aroortay in nabiga sala allahu alayh wasalam jibriil u yimi oo ku yidhi mur asxaabaka an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay codka labaygsiga ay labaygsanayaan la qayliyaan oo sare u qaadaan amar markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam amray saxaabadii markaasay codkii dheereeyeen oo la qayliyeen meel aad u fog ba intaynay gaadhin bay xamaage isku wada jiqsiis ya oo ay xabeebsadeen hadda maaragta intaynay fayxaa gaadhin buu sheegiyey marka talbiyada waa in aad loogu celceliya codkana waa in sare loo qaadaa sida xadiiskan looga deliishanaya waa yuhillu ihlaalkuna waa rafcu sawt codka in sare loo qaado bitalbiya labaygsiga in codka sare loogu qaado waxaana xadiis lagu soo wariyey nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam afdalu lxaji alcaju wasaju xaj waxaa ugu fadli badan ka ugu qaylada badan uguna dhiig daadinta badan ya hadiga kacbada lagu qalayaa kuu fara badan yahaa fadli badan innaga dadka qaarkood marka la yidhaahdo neef baa ku saaran waxay qaarkood raadinayaan xeelad neefku kaga dhaco xajii cumru israaciyey oo tamatuc buu sameeyey ama qiraan markaasaa dhiiggu si aanu ugu dhicin ayuu xeelad raadinayaa cumrada maya waa dambaysiinayaa si aanan neef u qaline xajkaan hormarinaya oo tamatuc ama qiraanka isaga ilaalinayaa si aanu neef ugu qalin xaramka nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ka dhiigga lagu daadiyey fara badan yahay qaylada talbiyada lala qaylinayaana fara badan yahay inuu xajka ugu fadli badan yahay afdal lxaji alxaju wasaju nabiguna sal allahu aleyh wasalam boqol geela hadda boqol arya maaha boqol geeluu nabigu sal allahu aleyh wasalam xaramka ku qalay boqol buu ku qalay boqol halaad waa boqol geela saddex iyo lixdan tuldood oo geela gacantiisuu ku bireeyey oo ku dhuundhoay isagaa dhuunta ku dhuftay oo gowracay waa saddexiyo lixdan toddobiyo soddonkii soo hadhay cali buu u wakiishay oo yidhi iga gowrac oo iga bire baabu maa yalbasuhu almuxrimu min asiyaab wuxuu u baab yahay kii sheegista la sheegaayo ay baabu dikri ma yalbasuhu uu xidhanayo almuxrimu kii muxrimka ahaa ee ixraamtay oo min asiyaabi dhar ah wuxuu muxrimku xidhanayo dhar ah ayuu u baab yahay sheegista la sheegayo dharka muxuu ka xidhanaya can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rajulan qaala yaa rasuula allah cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi anna rajula ninbaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow maa yalbasu almuxrimu min ahiyaab muxuu xidhanayaa ruuxii muxrimka ahaa oo min ahiyaabi dharka ka mida dharka muxuu ka xidhanaya faqaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam laa yalbasu alqumusa wala alcamaa'ima ma xidhanayo ninkii muxrimka ahaa qamiisya xidhan maayo wala alcamaa'ima cimaamadana xidhan maayo wala saraawiilaata surwaallana xidhan maayo wala albaraanisa baraanisna ma xidhanayo burnus waxaa la yidhaahdaa waa maro koofiyadina ku xidhan tahay oo madaxa koofiyadda la soo gelinayaa isaga ay ku dhegsantaoo ka mid tahay marada caynkaasee la wada gelayo ee ilaa madaxa wixii la soo saarayay wata ayaa waxaa la yidhaahdaa burnus burnus baa la yidhahdaa baraanisna waa lagu jamciyaa calaa kulli xaal waxaad iska tidhaahdaa waa qamiis koofiyaddiisu ku taallo kaasna ma xidhanayo walalkhifaafa khufafna ma xidhanayo khufafku waxa weeye waa hargo sida sharabaadka loo gashanayo waa sharaabaaddo harga ah markaynu soo dhowayno waa harag tolan oo la jilciyey oo jilicsan iyo wixii la mid ah ee cagaha la soo gelinayo sida sharabaadkao kale loo soo gelinayo khifaaf baa la yidhahdaa jamcu khufin weeyi mufradkeedu waa khufun jamaceeduna waa khifaaf marka wax kastoo addinka sidaa khufafkoo kale u qarinaya oo ama sharabaadda ah marya ka samaysnaado waxaasi sida markaa sharabaaddadoo kale harga ha ka samaysnaado sida khufafkaoo kale noocu doonaba ha noqdo ilaa axadun laa yajidu naclayn mooyaane shakhsi aan helayn laba kabood aan helayn mooyaane ku kale yaanu khufafkaa xidhannin falyalbas ilkhufayn kaa kabaha aan haysani ha xidho labada khuf labada khuf ha xidho walyaqtachumaa ha gooyo ha jaro asfala min alkacbayn labada marka canqow waxa ka hooseeya ha jaro labada canqow wixii ka hooseeya ha jaro walaa yalbas min aiyaabi yaanu xidhannin min aiyaabi xagga dharka shayan waxyaanu xidhan masahu uu taabtay zacfaraanun zacfaraan taabtay aw warsun ama warsi taabtay zacfaraanku waa garanaysaan kollay innaguba zacfaraan baa la yidhaahdaa yacnii waa nooc marka waxa wax lagu caseeyo asalkiisa geed baa laga soo qaatay kiisa asalkiina waxa weeye waa timo yaryar oo kale oo marka waxaway la qaso qasmaya waxna sibaaqaynaya oo casaynaya maro sacfaraan la mariyey yaanu xidhan ama wars warsiguna geedaha wax ka mida weeye oo udgoon midabkiisuna uu yahay casaan dhiiga zacfaraankaoo kale la mida laakiin udgoon buu leeyihi zacfaraanka laftiisuna nooc udgoona waa leeyihi marka udgoonnimadaa loo diidayaa marka wax kastoo udgoon waa inuu iska ilaaliyaa ruuxii muxrimka ahaa oo muddada uu ixraamka ku sugan yahay aanu udgoon ismarin shay udgoon la mariyeyna waa inaanu xidhan xadiika waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ruuxa muxrimkii dharka uu xidhanayo ayaa laga qaadanayaa walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday walaa tantaqibu lmar'atu gabadhu ma niqaabanayso niqaab xidhan mayso niqaabku waa maradan indhaha lagu soo xidho wejiga lagu soo xidho ayaa waxa la niqaab ee wejiga qarinaysa ayaa waxa la niqaab noocyaal kala duwanna waa leedahay qayb ka midii waxay banneeyaan oo niqaabka ka midii indhaha birtooda indhahoo keli ah oo intaa indhaha bannaan qaarna waxa weeye indhaha laftooda waxbaa lagu soo daayaa khafiif ah inta kalena waxa qarinayaa wuxuu noqonayaa wax adag oo jidhka qarinaya halka indhaha ku beeganna wax khafiifa ah oo aragu ka dusayo ayaa lagu beegaya labada noocba waa niqaab marka gabadhii niqaab xidhan mayso yacnii yaynay xidhannin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi oo waa diidmo macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi buu dhacaya walaa talbas alqufaazayn galoofyadii gacantana xidhan mayso qufaazaanku waxa weeyaan waa galoofyadan la gashado gacmaha waxaa gacmaha la gashadana ma xidhanayso yani labada cukur la gashado ama labada baabaco lagu qariyo iyo farahooda ma xidhanaysaa loo jeeda yani yanay xidhanan bal hadda xadiiska kale aan ku darno can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala samictu nabiya sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi waxaan maqlay nebiga sala allahu aleyh wasalam yakhtubu xaaluu khudbadaynayaan maqlay bicarafaatin carafo ku khudbadaynayo waa la jamciyey carafuun baa loo jeedaa kaannahu makaan kastoo ka midi inay carafo tahay dabeedna carafaat saa loo yidhi carafooyin man lam yajidna calayni ku kasta oo aan helin laba kabood aan helin falyalbas alkhufayn labada khuf ha xidho yacnii hargahaa sida sharabaadadoo kale ah ha xidho waman lam yajid isaaran ku kasta aan gunti helin falyalbas isaraawiila surwaallada ha xidho surwaallada ha xidho xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa dharka la xidhanayo oo muxrimku xidhanaya laga qaadanaya dadkii waxaa loo kala qaadaya laba qaybood oo qaarna waa rag qaarna waa dumar raggii dhar tolan oo la fasilay oo la dhex gelaayo waa inayna xidhan maryahan la fasilayee loo tolay jidhka ama xubin ka mida ah ha ahaato in loo tolay ama jidhkao dhan in loo fasilay ha ahaatee ee la dhex gelaayo ama xubno jidhka ka mida ah la gelinayo raggi ma xidhanayaan qamiisyo xidhan maayaan shaadhadh ma xidhanayaan saraawiil ma xidhanayaan sangalaydho xidhan maayaan wax kasta oo jidhka ama wax ka mida ama jidhkoo dhan la dhex gelinayo ma xidhanayo fuqahadu markay sheegayaan waxay yidhaahdaan waa inaanu makhiid ahayn waa inaanu tollayn tolitaanka la diidayaa waxa weeye waa ka jidhka loo fasilayo loo tolay Eh, haddii go'yo kale bartanka laga tolay oo uu go'nimo yahay oo kala baxsan yahay laakiin dawaar dhexda laga mariyey ya sida laba qayd oo dhaadheer baa la laysku tolay oo go' laga dhigay carooyinkana waa loo laabay si aan u fagmin oo waa laga tolay waa makhiid la odhan maayo muxrimkii qaadan maayo la odhan maayo makhiidnimada la diidayaa waxa weeye waa kan jidhka loo fasiray axaadiista nabigana sala allahu alayh wasalam kuma soo aroorin marada muxrimku xidhanaya waa inaynay makhiid ahayn ee fuqahada ayaa taqriiban erayga isticmaalay si ay u soo dhoweeyaan dadka ugu soo dhoweeyaan buu isticmaaleen nebigu wuxuu sheegay qamiisyo xidhan maayo cimaamado xidhan maayo saraawiil xidhan maayo baraanis xidhan maayo bimacnaa waxaa jidhka loo fasilay ee la dhex gelayo addin ha la gelinayo labada addin ha la gelinayo labada gacmood ha la gelinayo ya kuwaasaan la xidhanayn marka waxaa looga jeedaa waxaa loo fasilay jidhka inay dhex galaan loo fasilay ee loo tolay ayaa looga jeedaa markaa saas aawadeed ashyaadaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyaa wax surwaala ma xidhanayo mid dheer iyo mid gaabantoonna ilaa nigis lama oggolaa raggii waa inayna xidhanba wax sidaa loo dhex gelaya waa inayna xidhan waxay xidhanayaan waa laba go' go' waa la guntanayaa go' kalena waa la huwanayaa wakhtigii dhaxanta hadduu u baahdo go' wax ka badan inuu huwado oo maryaha go'yaalkee kala baxsan ama bustayaal ah uu korka iska saarayo madaxiina bannaynayo dhibi kuma sugnaan wax dhibi kuma sugnaan ma xidhanayo khufafkii xidhan maayo oo haraggaa sharabaadkoo kale ah iyo wixii la midoo dhan ma xidhanayo maxaa la mid a ah? waxaa soo gelaya kabaha buudhka ah ee ilaa canqowyada qarinaya ma xidhanayo kaba furan waa inay noqdaan kabuhu xidhanaya waa raggaynu ka hadlaynaa raggu kaba furan waa inay xidhaan kabaha furani ha noqdaan qaaraan suun dambe lahayn ha noqdaan ama qaar suun dambale ha noqdaan dacas ha noqdaan noocay doonaan ha noqdaan kabahaasi waa inaynay addimada qarinayn ilaa canqawyada kaba furanoo sandhala ah waa inay noqdaan ama dacas noqdaan suun dambe ha lahaadaan sandhalkaasi ama yaynay lahaan dhibi kuma sugnaan dadka qaar waxay moodaan sun dambe hadduu leeyahay in ay dhib leedahay dhibse ma le waayo khufna ma aha khufna ma shabbaho mar haddii ay sandhal yihiinoo addimadii muuqanayaanoo bannaan yihiin oo ilaa canqawyadii aynay qarsoonayn raggii inay xidhaan dhib kuma qabaan dumarkii looma diidin kabaha addimadooda qarinaya iyo inay khufafka xidhaan toonna looma diidin waa ragga ayay u gaar tahay arrinkani qofkii haddaba kaba waaye ka warram laba khuf buu haystaa kabase ma haysto nebigu waa u rukhseeyey sala allahu alayh wasalam oo wuxuu yidhi hadduu kaba waayo waa xidhan karaa labadaa khuf waa xidhan karaa waxaa la mid ah buurharka waa xidhan karaa waa buu waayey wax kalou xidho buurkaasunbuu haystaa waa macduuro buurkiisa waa iska xidhanaya ma hadday dhab tahay inuu waayey laa xaraj dhibi kuma sugnaa waxayse culammadu isku qabtaan markaa qofkii dani ku kallifto oo uu kaba waayey qofkii miyuu kala goynayaayo siuu canqawyadii u muujiyo canqawyada meesha ka hoosaysa miyuu ka jarayaa si ugu socdo uun canqawyadiina u muuqdaan mise sidiisuu ku xidhanayaa masaladaa laba qowl baa ku jira labada qowlee kala duwanna waxaa keensaday labada xadiis ee mas'alada ku sugan oo xadiisna waxaa la sheegay in la gooyo oo la jaro xadiisna laguma sheegin culammada qaarkood waxay leeyihin maya waa inuu jaraa oo canqawyadu muuqdaan marka uu macduur ka yahay khufkii wuxuu ka goynayaa haraggii halka canqawyada ka hoosaysa ayuu ka jarayaa oo intaa sare u tuurayaa intaas sare ayuu ka jarayaa ka qaadayaa si waxaway canqawyadu u bannaanaadaan oo aanu khufkii u shabihin saasi waa siday culammo badani ku tageen shaaficiyaduna waa ka mid qolada ku tagtay qowl labaad wuxuu leeyahy maya lama jarayee sidiisuu ku xidhanaya mar hadduu macduur yahay sidaasina waa sida xanaabiladu ku tagtay qolyaha odhanaya waa jaraya waxay deliishanayaan xadiidkan hore ee cabdullahi bni cumar walyaqtachu asfala min alkacbayn qolyaha xanaabilada odhanaya ma jarayo waxay deliishanayaan xadiidka cabdullahi ibnu cabbaas man lam yajid naclayni falyalbas ilkhufayn oo hadalka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu kaga khudbadeeyey carafa hadalkan horena nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u sheegay si makhsuus ah dalxulayfe markuu marayey baa nin hadalkan weyddiiyey arrinkan weyddiiyey maa yalbasu lmuxrimu min asiyaab markaasuu yidhi xidhan maayo waxaa xidhan maayo waxaa xidhan maayo haakada marka waxay yidhahdeen culammada xanaabiladu xadiidka cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu nasakhayaa xadiidka hore jamaahiirta culammadae sida kale ku tegey waxay leeyihiin labada xadiis midna waa mutlaq midna waa muqayad qaacidaduna maxay tahay yuxmal mulaqu cala almuqayad mulaqa waxaa lagu xambaaraya muqayadka haddii isku xukum iyo isku sabab labadaba ay yihiin oo xagga sababta iyo xagga xukunka labadaba ka midoobaan in laysku xambaaro weeye saas waxaa odhanaya jamaahiirta xadiidkanna waa mulakaasina waa muqayad culammada xanaabilada iyo cidda la socota waxay leeyihiin maya shardi baa lagu xidhayaa marka la odhanayo yuxmalu lmutlaqu cala almuqayado waa in markayna ka laasimaynin taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja markayna ka dhalanayn ee hadday taakhiiru lbayaan can waqti alxaajati ay ka dhalanayso yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad la odhan maayo oo waxay yidhaahdeen markan hore nebiga sala allahu alayh wasalam la weydiiyey maa yalbasu lmuxrim dad kooban baa dhegaysanayey su'aal bayna ku timi markan dambana nebigu sala allahu alayh wasalam khudbaddii carafo oo dad fara badan oo jihooyin kala duwan ka yimi isugu yimaadeen ayuu khudbaddan ka sheegay laazim hadday ahaan lahay in ilaaba ilaa qacigaa lagu sameeyo la gooyaa oo canqawyada la banneeyaa nebigu waa sheegi lahaa waa caddayn lahaa waayo dadka badankoodu ma ogaa hadalku ninkaa ugu jawaabay kama warqabaan marka inuu ka aamuso aanu sheegin yaday waajib tahay in la jaro oo u yidhahdo horaad u sheegtay warkaa horay ka qaadanayaan waa arrin baciida bay yidhahdeen qaar waxay ku sheegaan nebiga sala allahu aleyh wasalam xajatulwadaac dadka soo xajiyey ee eh, xajkaa la xajiyey kun inay ahaayeen boqol kun waa ka badnaayeen bay yidhahdeen dadka badankooduna madiine kama iman madiina dadka ka yimi wax yar bay kaga dhacayaan dadkaas hadalkaa horena su'aal buu ku yimi kan dambana khudbad bayaan ugu tala galay ayuu ku yimi dee marba hadday ka dhalanayso ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati ay ka laasimayso ka dhalanayso laa yuxmal lmutlaqu cala almuqayad hadday waajib ahaan lahayd markan kama haafil noqdeenoo nebigu kama tageen ee ilaaba ilaa waa caddayn lahaa sidaasay u deliishadeen wejiga ay ka deliishanayaanna waa waadix xadiidkan waxaa lagala baxayaa oo laga deliishanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam tacliimtiisu siday u wanaagsanayd waayo nebiga waxa la weydiiyey muxuu xidhanayaa ruuxa muxrimkii wuxuuna ku jawaabay waxaanu xidhanayn wuxuu xidhanayaa bayaanka waxa uga dhow waxaanu xidhanayn in loo sheego oo marka mamnuuca loo sheego leha waxa waa lagu diiday waxa waa lagu diiday waxa waa lagu diidey waxay noqonaysaa wixii ka soo hadhay waa ku bannaanta marka shayga maxsuurka kooban ya baa wax lagu caddaynaya marka balaaqada rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo sida jawaabtiisu u wanaagsanayd iyo sida tacliimtiisu u fiicnayd ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabadda nebigu sala allahu alayh wasalam siday cilmiga ugu dadaali jireen waxaa laga qaadanayaa ninka muxrimka in loo diidaayo dharka fasilane yacni jidhka loo tolay ee la dhex gelaayo jidhka waxaa laga qaadanayaa labada khuf inuu xidhan karo qofkii kaba waaye waxaa laga qaadanayaa shareecadu inay sahlan tahay waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha qofku u baahan yahay hadday tahay guntiga waxa uu ku xidhanayo ee suunka ah hadday tahay kiishadda lacagta hadday tahay saacadda inuu xidho hadday tahay muraayadda indhaha inuu xidho hadday tahay waxa weye samaacat aludun hadduu u baahan yahay dadka qaarkood baa dheguhu ay cuslaadeen oo dhakhtarradu ay u qoreen dhegta waxay gashanayaan oo maqalka yacni u weynaynaysa oo wax ku maqlayo ashyaadaa iyo wixii la mida inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dallaayadda ruuxu markaa uu hadhsanayo aanu madixiisa saarayne ka sarraynaysaa iyaduna dhib inayn lahayn kullu dalik waa xaggee laga deliishaday waxaa laga deliishaday ashyaadii la manciyee la diiday marka la eego si nas ah iyo si qiyaasa midnaba ashyaadaasi inay mamnuuc tahay kuu tusin mayso mamnuucii way ka hadhanto waa ka reebanta saas aawadee wax ku tusinaya in loo diidaya kuma jiro suunkaa waa xidhan karaa kiishadda lacagta waa xidhan karaa dhibi kuma sugna muraayadda waa xidhan karaa dhibi kuma sugna samaacatludun waa xidhan karaa dhibi kuma sugna harsiga la harsanayo dallaayadda wakada markaa saqaf guri in la hoos galo ama saqaf gaadhi saqafkii in la hoos galo yadana dhib ma leh waxaaba u sii xadiiskii sheegayay nebiga sala allahu alayh wasalam in dallaalnimo loo sameeyey isagoo hashii saaran oo carafo taagan ayaa waxbaa la kor qabtay nebiga sala allahu alayh wasalam hadhaynaya bacadkii buu taagan yahay nebigu ma odhan iga daaya hadda dadka qaarkood waxay sameeyaan sida eeraantoo kale markay yimaadaan xajka wakhtiga ixraamtaan basaska lagu qaado ma ogolo inay hoos galaan waxay leeyihin baska waa in xagga sare la qaadaa saqafka sare waa in laga fujiyaa si waxa weeye korku u bannaanaado basaan cayn ka ahayn fuuli maayaan waxayna isleeyihiin ixraamkay wax yeelaysaa dee saxna maaha nebigii haddii maro la kor qabtay hadhaynaysaa inaan markaa waxa hadhaynaya ee ruuxu hoos galaa dhibi ku sugnayn walow wax la kor qabtayba ha noqdaane ayaa xadiidku u deliil yahay waxaa laga deliishanaya oo laga qaadanaya wax alla wixii udgoon ah ama udgoon la mariyey inaanu muxrimku xidhanayn udgoonna aanu ismarinayn intuu muxrimka yahay marka maxduuraat lixraam waxaa ka mida aiib ah udgoon inuu ismariya ka mida ah. wakada marada udgoon kale ma xidhanayo marada udgoon kale ma xidhanayo xikmada ku jirta waxaa ka mida ah dadku libaas keliya dhammaan inay ku wada sugnaadaan kii qaniga ahaa kii faqiirka ahaa kii caddaa kii madoobaa kii casaa kii madaxda ahaa kii manjaha ahaa kii caalimka ahaa kii jaahilka ahaa ahaa kii haniga ahaa kii faqiirka ah nooc walba libaas waaxid makaan waaxid dacwa waaxida yeedhmadoodu waa cod qurah labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak dharku waa mid qurah madaxu waa wada faydan yahay makaankay ku sugnaanayaan waa makaan keliya oo wada carafa qolo odhanaysa annagu carafa tegi mayno ma jirto cid kasta oo xajinaysa ama boqor ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ra'iisu wasaare ha noqdo wasiir ha noqdo taajir ha noqdo caalim ha noqdo jaahil ha noqdo reer miyi ha noqdo reer magaal ha noqdo sarkaal ha noqdo askari ha noqdo khaadim ha noqdo ya dhammaan waa libaas waaxid makaan waaxid yacni dacwa waaxida waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dumarku inay niqaabka xidhanayn wakhtiga ay muxrimka yihiin oo ma niqaabanayaan cawradooda waa asturayaan dharka waxay xidhan karaan wax kastoo cawradooda asturaya iyaga dharka fasilan looma diidin midab gaarina ma saarna inay qaataan bal looma sunneeyo midab gaara inay qaataan looma sunneeyo waxaa dhacda dumarka qaarkood iminka xaggeenna markay xajinayaan waxay soo toshaan maro weyn oo ay ka toleen bafto bafto cad baa laga tolayaa markaasaa maro weyn bay tolanaysa islaam baa lagu yidhi maxaad maradan u talatay maxaad u qaadan weyday dhar kaloo midabalahoo jidhkaaga astura iyo cawradaada qarya markaasaa waxay tidhi kafantaas sidataan kafanteedaannu qaadanayna kafantaas sidataan kafanteeda ayaannu qaadanayna calaa kulli xaal sidaa lama odhan dumarku ha sameeyaan sunnana uma aha khayrku wuxuu ku jiraa sida nebigu sala allahu alayh wasalam ku hanuuniyey ee u tilmaamay dumarku inay sameeyaan marka midab gaara ma saarna dharkeedii caadiga ahaa bay xidhanaysaa ee cawradeeda asturayayn laakiin ma niqaabanayso galoofyana ma xidhanayso labadaa waa loo diiday niqaab wejigii wada qarinayo oo loogu talagalay wejiga inuu qariyana ma xidhanayso laakiin addimadii waa gashanaysaa wax cawradeeda asturaya sharabaadada waa xidhan kartaa iyadoo looma diidin sharabaadada jirkeedii kale waa inuu asturan yahay niqaabka haddaba wejiga niqaabka loo diidayaa waa mid qadra alcudwi oo wejiga loo tolay laakiin jumuucda ragga iyo meesha ay raggu joogaan markay soo marto mare aynay wejiga ku xidhxidhin oo khafiifa madaxa u saaran sidaa waa isugu soo dayn kartaa laakiin kuma xidhayso ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen waxayna ka qaateen xadiiska sheegaya inay saxaabiyaadka yidhaahdeen waxaannu ahayn marka raggu aannu soo marno sadalnaa markaannu dhaafnana kashafna waxaynay ahayd maro ay saa ugu soo daynayaan laakiin wejiga aynay ku xidhan marka culamada qaar waxay dhahan farqi wuxuu u dhexeeyaa rabdiga wejiga lagu xidho marada oo lagu geejiyo halkan la gelgeliyo oo dhag lagaga dhigo iyo maradan khafiifkee sidaa loogu soo daynaye madaxa saaran bacdii waxay yidhaahdaan waa in wejiga aynay taaban maradu haddaynay taaban dhib male qaar baa waxay sameeyeen inay wax xidhaan sidaa u qabanayo sidii koofiyadoo kale ah oo wejiga ka yara durkinaya maradii laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xataa hadday taabato maradu wejiga dhib ma leh mar haddii ayna ku xidhnayn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa gabadhii markaa inayna xidhanayn qufaasaynka waxyaalaha galoofyada gacmaha la gashado inayn xidhanayn waa in kafaynkeedu bannaanaadaan marada hoosta waa ka gelin kartaa laakiin qufaasaynkii gaarka ahaa bayna xidhan karin raggii madaxa inay asturaan ma aha waa madaxoodu faydnaadaa madaxoodu waa inuu faydnaadaa xataa markay seexanayaan waa inaanu go'a madaxiyo manjaha gashan madaxa inu saaro lama rabo dadka qaarkood baaba caado waxay ka dhigteen inaanu gam'inba haddaanu go'a madaxaba soo gashan muxrimkii lama rabo inuu marnaba madaxa gashado go'a ama ha soo jeedo ama ha hurdo laakiin haddaanu is-ogaynoo hurdo dembi kuma qabo hadduu laakiin ruuxii u dhowaa u arko isagoo madaxa gashaday muxuu samaynayaa waa inuu uga saaraa ama uu yidhaha go'a madaxa ka saar waayo waa munkar shay munkara mar hadduu samaynayo waa inuu ka reebaa ama isagu si yar uga siibaa oo uga qaadaa man ra'aa minkum munkaran biyadi fa in lam yastatic fabilisaani wax kale iska daaya waxaa soo aroortay ninkii muxrimka ahaa ee carafa hashiisii ka soo dhacay nin reer miyiya oo hal saaran rakuub ka dhigtay oo carafa joogoo muxrim ah ayaa xajkii nebigu xajiyey hashii buu ka soo dhacay madaxu dhulka ku dhuftay qoortaa jabtay xangullahaasaa dee kala baxay dabeed ninka waa dhintay nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam maydha markaa maydhaysaan wax ha marinina ixraamkiiba hadda loo ilaalinaya ninku waa dhintay wax udgoonaa marisaan yaynay jirin xanuudka maydka la mariyo ha marinina ka ilaaliya udgoonna ha marinina maryihiisa ku kanfa xabaasha markaa dhigaysaanna madaxa ha u daboolina fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabbiya waxaa la soo saarayaa maalinta qiyaame isagoo la beegsanaya yacni ixraamkii u baaqi yeela siduu ahaa qaabkiisa maalinta qiyaame waxaa la soo bixinayaa isagoo xajkii inuu ku jiro oo kale ah oo la beegsanaya labayk allaahumma labayk baa lagu soo saaraya marka waxaa laga qaadanayaa yacni sida loogu dadaalayo in laga ilaaliyo maxduuraadka in la iska ilaaliyo ayaa laga daliishanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk